الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد darsigeena caawa intaynaa gelin kii xalay laba meelood kaga noqono meesha koowaad waxa weeye idaa jalasa bayna shucabiha shucabka waxaa la yidhaahdaa gabolada ama qeybaha wayna isku khilaafsan yihiin shucabka waxaa laga wado qaar waxay leeyihiin waa labada lugood iyo labada gacmood qaar waxay leeyihin waa bawdaha iyo meelo kale waxbay tilmaamayaan adig muhimadda waxa weeyaan uun la fahan uun in la fahman baa muhim meesha labaadi waxa weeye waxaan nidhi oo soo sheegnay junubka inay sida raajixa daliilka dhankiisa marka la fiiriyo ay xoog badan tahay inuu qur-aanka akrin karo ictiraad baa la keenay marka xadiidkii nebiga sal lay waslam isagoo xaajo gudanaya inta la salaamay uuna ninkii salaanta ka qaadin kadibna markuu gabagabaystay kadib uu salaanta ka qaaday bacdina uu u cudur daartay oo uu yidhi inii karihtu an adkura allaha ilaa calaa uhri waxaan karahaystay inaan ilaahay xuso anigoon dahaaro qabin marka qur-aankuna waa dikri baa layidhi haddii nebigu sal lay slam salaantii inuu radiyo qaado uu u dibdhigay calashaanimo weyse qabo qur-aankaa ka awleysan baa layidhi marka xadiiska maxaa lagaga jawaabaya xadiidka jawaabtiisu waxa weeye wuxuu tilmaamayaa sida fiican ama qur-aan akhri ama dikri kalaba la imo wey sida fiicani inay tahay haddaad ilaahay xusayso inaad dhahaaro qabto laakiin wujuub kuma tusayo inuuna kutusaynina waxaa yani caddaynaya culimmadu waxay isku waafaqsan yihin ruuxa junubka inuu ilaahay xusi karo kaan weysada qabinna ilaahay inuu xusi karo fii ma cada alqur'aan waxaan qur-aan ahayn way isla ogolyihin inuu ilahay xusi karo marka inaad salaan qaadi karto adoon weyse qabin waa laysla ogolyahay inay bannaanta waana taxadiisku ku soo arooray wey nebigu salawaatu rabbi wasalaamu calayhi muxuu isaga dibdhigay oo u qaadi waayey sida fiican buu nebigu sal lay slam marayoo adiga haddaad qur-aan akhriyayso adoo dahaaro qaba oo qabaystay oo soo weysaystay inaad qur-aan akhrido haddaad tasbiixsanayso oo tahliilsanayso sidoo kale inaad dahaaro qabto waa sida afdalkay fiican xadiikama taasuu tilmaamaya masalada aan ka hadlaynina waxa weeyaan ma bannaano oo ma u akhrin kara marka la leeyahy markaa way markay u baahantay daliil ka manciya maxaa uu diidahayaa la istaagaya lan asalku waa inay qur-aanku dadka ay akhrin karaanoo u bannaan yahay kulligood haddaad tidhaahda ruux hebel qur-aanka ma akhrin karo waxaa lagaa rabaa daliilka u diiday inaad keento haddaad tidhahda nebiga salaantii iska dibdhigay waxaa la hayaa nebiga salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo hurdo ka soo kacay oo qur-aan akhrinaya waan soo sheegnay soo mahay aayaadka fii aakhiri suurati ali cimraan nabiga hurdada markaas ku sooma aqrin jirin salawatu rabbi wasalaamu caleyh isagoo macna waxa weyaan aan weysaysanin marka ilahay waa la xusi karaa qur-aankan waa la aqrin karaa weyse qabla-aan kadalika junubku inuusan qur-aanka akhrin karaynin wax nasa ama daliil cad looma hayo waana masale khilaafiya cinda culamaai salaf waalkhalaf ayib saan soo sheegnaa xoog badan marka an caihaa radi allahu canha qaalad waxay tii kaana wuxuu ahaa rasullahi sal lay slam rasuulku wuxuu ahaa idaa goortii iqtasala uu qabaysanayo min aljanaabati janaabada markuu ka qabaysanayo nebigu wuxuu ahaa sal lay slam yabda'u mid bilaaba oo fa yaksilu wuxuu dhaqi jiray yadayhi labadiisa gacmood qaabka loo qabaysanayo buu xadiidkani tilmaamaya marka ugu horaysa qabayska bilaabaya wuxuu ku bilaabi jiray inuu labada gacmood dhaqo uma kadibna yufriqu wuu shubi jiray biyamiinihi midigtiisa isagoo isticmaalaya yo calaa shimaalihi bidixda korkeeda ku shubi jira biyamiinihi badu waa bad macnaa waxa wey shayga isticmaalaysa loo isticmaala ah, shayga aad gacanta ku isticmaalaysa macnaha waxaa laga wadaa gacanta midigtiihi ama weelkii bay haysaayo soo foorinaysa ama biyihii bay soo daraysaa oy keenaysa midda bidixduna shaqadii bay qabanaysaaba ayb uma kadibna yufriqu wuu shubi jiray biyamiinihi midigtiisa isagoo isticmaalaya calaa shimaalihi bidixda korkeeda ku shubi jiray fayaqsilu markaasuu dhaqi jiray farjahu xubinkiisa taranka gacmaha marka la dhaqo waxaa ku xiga in xubinka taranka la dhaqo uma kadibna yatawada uu weysaysan jiray nebigu sal lay slam sida salaadda uu weysaysto kale uma kadibna ya'hudu wuu qaadan jiray almaaa biyuhu qaadi jiray fayudkilu markaasuu gelin jiray asaabicahu farihiisa fii usuuli shacri tinta salkeeda gacmihii oo qoyan farihii oo qoyan intuu timaha dhex geliyo buu saa u dhex marmarin jiray si qoyaanku uu u gaadho timaha salkooda uma kadibna ya'hudu wuu qaadan jiray almaaa biyuhu qaadi jiray fa yudkhilu markaasuu gelin jiray asaabicahu farihiisii oo qoyan fii usuuli shacri ah, timaha salkooda uma kadibna xafana wuu qaaday biyihii wuxuu ku qaaday sacabada calaa ra'sii madaxiisa korkiisa alaaa xafanaatin saddex sacab xafana baa la yidhaahdaa markuu ku qaado gacanta sacabkeeda xafnadana waxaa la yidhaahdaa waa shayga sacabka buuxiya uma xafana sacabkiisuu ku qaaday calaa ra'sii madaxiisa korkiisuna u qaaday alaaa xafanaatin saddex sacab uma kadibna afaada wuu shubay calaa saa'iri jasadihi jirkiisa intiisii kaluu ku shubay ama jirkiisao dhan buu markaa biyihii ku shubay uma markaa kadibna hasala wuxuu dhaqay rijlayhi labadiisii lugood buu dhaqay muttafaqun calayhi bukhaariy muslim baa soo saaray wallafdu lafdigan hadda meesha inoo yaalna limuslim buu usugnaaday xadiidkan caaisha iyo kan maymuuna ee uu tilmaami doono waa labada xadiid ee asalka u ah keyfiyada loo qabaysto kayfiyada ugu kamaalsan ee ugu fiican labada xadiiee tilmaamay xadiika caaisha marka waxay tidhi nebigu sal lay waslam markuu janaabada ka qabaysanayo horta wuxuu ku bilaabi jiray gacmuhu dhaqi jiray gacmaha waxaa loo dhaqayaa macnaheeda garo oo waxaa la doonayaa weelkii in la dardarsado ilan inta badan waxay ku qabaysan jireen weel afuran oo biyuhu ku jiraan marka gacmuhu biyihii bay soo qaadayaan marka waa in gacmaha horta dhaqidda lagu hormariyo kadibna xubinkii ayuu dhaqi jiray nabigu salawatu rabbi waslamu aley saas si aan loogu baahanin dhaqmo dambe kadibna nebigu waa weysaysan jiray sal lay slam xadiidka caaisha waxay marka tilmaamaysaa sida lafdi kale uu leeyahay uma yatawada'u wudu'ahu lisala sida uu ugu weyse qaato salaadoo kale waxaa laga fahmayaa sida xaafid ibn xajar iyo keyrka ay leeyihiin xubnaha oo dhan oo weysada buu dhaqi jiray intuusan qabayska bilaabin maxa luguhu dhaqi jiray markaas uma yatawada'u wudu'ahu lisalaa cumuumkeedaa laga qaadanayaa maca lugaha inuu horay u dhaqi jiray xadiidkan caaishaan ku jirna hadda markaa kadib uu biyaha qaadi jiray madaxuu ku shubi jiray markaasuu timaha gudahooda ama salkooda ayuu biyaha gaadhsiin jirayoo takhliil ku samayn jiray kadibna saddex goor intuu biyaha qaaduu isku shubi jiray nebigu sal lay slam saasuu u qabaysan jiray markuu qabayska dhammaystana luguhu dib ka dhaqi jiray dhaqiddaa lugaha ee xadiidka caaisha ku soo arooray dib laga dhaqi jiray macnaheeda waxaa laga wadaa waa dhaqmo labaad wey sida daahirka xadiis ka muuqata markii hore uu weyse qaadanaya lugaha wuu dhaqay kadibna wuu qabaystay kadibna lugihiibuu dib ka dhaqay dhaqiddan dambe marka lugaha uu dhaqayo fii xadiidi caaisha markaan ku jirno macnaha waxaa laga wadaa sida xaafid ibn xajar keydka waa dhaqmo labaad ujeeddaduna waxa weeye meesha lagu qabaysanayo maadaama ay luguhu u hooseeyaan jirka biyihii dulduulahayo dhulka ku duulayeyna ay iyagii laga yaaba wax soo gaadhsiinayaan marka ugu dambaysa lugahaas iska dhaq iska dhaqidaasi marka weysadii maahe waa uun iska nadiifin wey man saas wey ayb waa xadiidka caaisha marka layidhah muttafaqun calayhi walafdu limuslim qaabkaasi marka waa qaab ka mida ah qaababka loo qabaysto weysadii la hormariyo iyo markaa kadib qabays lagu xijiyey walahumaa waxaa u sugnaaday buhaariyo muslim buhaariyo muslim waxaa u sidoo kale soo saareen min xadiii maymuuna maymuuna xadiidkeed xaaluu ka ahaaday uma kadib bay jire afraqa wuu shubay nebigu sal lay slam calaa farjihi xubinkiisa tarankuu ku shubay biihi wa hasalahu wuuna dhaqay bishimaalihi gacantiisa biixdaabuu ku dhaqay uma kadibna daraba wuu dhuftay bihaa gacantii alarda dhulku ku dhuftay ah, yani dhulkuu ku garaacay si uu macnaha waxa wey carada ugu dhaqo wa fii riwaayati riwaayo kale waxay ahayd oo bukhaari le bukhari baa iska leh wa fii riwaayatin lilbukhaariy riwaayo kale waxay ahayd famasaxa wuu tiray nebigu haa gacantii bidixda ahayd bituraabi caraduu ku tiray wa fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa waxaa leh xadiidka maymuuna uma kadibna ataytuhu nabiga waxaan ula imid oon u keenay bilmindiili shukumaankii ama tuwaalkii raddahu wuu celiyey nebigu sal lay sl waa igu soo celiyo waa igu diiday wa fiihi xadiidka maymuuna waxaa ku jira sidoo kale aakhirkiisa ku yimid wajacala wuxuuna bilaabay nebigu markuu shukumaankii ugu diiday yanfudu inuu firdhiyo almaaa biyaha biyadihi gacantiisa inuu isaga firdhiyo meeshii shukumaanu isticmaali lahaa biyihii jidhkiisa saarnaa inuu saa isaga tirtiro oo uu iska firdhiyo gacantana isticmaalo ayuu markaa nebigu bilaabay sal lay slam xadiidka maymuuna iyo xadiidka caaisha farqi baa udhexeeya ziyaadaad buu wataa xadiidka maymuuna farqiyada udhexeeya waxaa ka mid a ah xadiidka maymuuna sidan wey waxay leedahay maymuuna adnaytu lirasuuli lah sal lay slam aslahu min aljanaaba nebiga waxaan u keenay biyihii uu kaga qabaysan lahaa janaabada faasla kafayhi maratayni aw alaaan kafka oo gacanta qaybteeda hore ah ayuu laba goor dhaqay ama saddex goor uma adkhala yadahu fi lina kadibna gacantii uu dhaqay buu weelka dhex geliyey siuu biyaha ugu soo qaado uma afraga bihi calaa farjihi biyihii uu gacanta midigtaa ku soo qaaday buu marka xubinkiisa taranka ku shubay wa hasalahu wuuna dhaqay bishimaalihi gacanta bidixdii ku dhaqay uma daraba bishimaalihi alarda kadibna gacantii bidixda ahayd ee xubinka dhaqday ayuu dhulka ku dhuftay fadalakaha markaasuu ku jijibiyey oo marmariyey dalkan shadiidan ku jijibin iyo marmarin adag buu nabigu marmariyey sal l caradu ku xoqay macnaha gacantii ayuu caradu ku xoqay gacantii xubinka dhaqday uma tawada'a wuduu'ahu lisala kadibna nebigu wuxuu weysaystay sida uu salaada ugu weysaysto kale uma afraqa calaa rasihi alaaa xasanaatin saddex goor buu madaxiisa ku shubay saddex sacab mila kafihi oo gacantiisaoo muggeeda ah uma hasala saa'ira jasadihi kadibna jidhka intiisuu kale ayuu dhaqay uma tanaxaa can maqaamihi dalika meeshii uu taagnaabuu ka dhaqaaqo waxoogaa ka durkay dhinac buu uga yara durkay faghasala rijlayhi kadibna labadii lugood buu nabigu dhaqay sal lay slam uma ataytuhu bilmindiil markaasaa shukumaankii u keenay faradahu waa igu celiyxadiika maymuuna iyo kan caaisha marka waxaa udhaxeeya xadiidka maymuuna alfaadiisa marka la iruuriyo wuxuu tilmaamayaa nebigu sal lay aslam intuusan qabaysanin buu weysaystay laakiin lugaha muusan dhaqin markuu xubnihii weysada intoodii kala dhaqay buu biyihii isku shuboo qabaystay lugahana muusan dhaqin markaa hore u weysaysanayay lugaha muusan dhaqin markuu qabaystay buu lugaha dib ka dhaqay xadiidka caaishana markii hore u weysaysanahayey buu lugahana dhaqay walow dhaqitaankooda haddana dib ha ka soo celiyey labadaa kayfiyaba waa sax inaad weysada hormariso iyadoo dhammaystiran maca lugihii aad dhaqday kadibna aad shirkii biyihii ku shubtood qabayskii ka dambaysiiso inaad weysaysato lugahana dhaqitaankooda aad dib dhigto biyihii ash ku shubto markaad qabaysato kadibna lugaha aad dib ka dhaqdo waa qaabka labaad ee iyadana bannaan wey qaabka saddexaad ee hadda aan xadiiskani inoo sheegin waxa weeyaan inaadan weysaba marsaninba wax weyse aba inaadan ka hormarinin ee saad u socoto biyaha inaad isku furto ah, biyaha unaad isku shubto kadibna markaad qabaysatood biyaha aada isku shubtay jidhkii ay wada gaadhaan waadna weyse qabtaa waadna qabaysatay dibka weysaysan mayso weysada soo celin mayso sidaana waxaa laga qaadanaya xadiidka jaabir bn cabdilah waa kayfiyadaa saddexaadan sheegayno waxaa laga qaadanaya xadiidka jaabir bn cabdilaah wuxuu yidhi reer daa'if nimanka la yidhahdo baa waxay yidhahdeen ya rasuul allah ina ardanaa ardun baarida dhulkanagu waa dhul qabuubay dheheen rasuul ilaahayo famaa yujzi'una min asli janaaba ama min usli janaaba maxaa nagaga filan oo naga gudaya qabayska janaabada markaasaa nebigu wuxu urh sal lay aslam ama ana ufriqu calaa ra'sii alaaan ah, haddaad weydiiseen maxaa nagaga filaan kara anigu madaxayga saddex goor umbaan biyo ku shubi muslim iyo keyrkiina soo saaray alimaam albayhaqi iyo keyrkiina waxay u deliishadeen xadiidkan inayna weysadu laazim ahaynoo weysada inta laga tago in uun biyaha jidka lagu shubi karo markaana ruuxu weyse qabo qabayskii misna qabays xadaskii asqarka ahaa iyo kii akbarkaa labaduba israacayaan marka xadiikaasay loo deliishadaa waxaana qaba culimmada qaar ka mid a ah. ayb kayfiyaddana waa kayfiyadaas kayfiyad afraad baa jirta marka oo iyadu khalad ah lagana yaabo dadku inay u badan yihiin kayfiyada afraadi waxa weeyaan inaadan weysada hormarinin ee saad u socoto uun biyaha isku shubto markaad biyihii dhammaysato kadib ood qabayskii dhammaysatana inaad dib ka weysaysato taasi waa khalad waana u malaynaya inaad u badantihin ayb inay khalad tahay waxaa ku tusaya xadiidu caaisha radi allahu canha waxay tihi caaisha kaana rasuulu lahi sal lay aslam laa yatawada'u bacda algusli nebi maxamed ma ahayn oo muusan ahaan jirin salawaatu rabbi wasalaamu caleyh qabayska kadib mid weysaysta ma ahaan jirin abu daawuud tirmidi nasaai ibnu maaja ayaa soo saaray xaakim baa calaa shari sheekhayn ku saxiixiyey dahabi baa ku waafaqay tirmidina wuxuu waa xadiiun xasanu saxiix mundiri baa taxsiiniyey sheekh albaanina wuxuu leeyahy saxiixun calaa shari bukhaari xadiku waa sugan lafdi kale weliba abu daawud ugu yaallaa laakiin muhimadda waxa weeye xadiidku wuxuu faa'iideeyey qabayska kadib in la weysaysto weyse laga dambaysiiyey qabayska hadyigii nebi maxamed ma aha salawatu rabbi waslamu caleyh laba mid same ama weysada hormari ama weysadii qabayskii isdhexgeli labadaasaa sunnada ama weysadan dambe dib laga keenayo ayadu wax jirta ma sunada nebiga waa khilaafsan tahay salawatu rabbi waslamu caleyh walahumaa waxaa u sugnaaday bukhaariyo muslim min xadiidi maymuuna uma kadib afraqa nebigu waa shubay calaa farjihi wa hasalahu wuuna dhaqay bishimaali bidixiisa ku dhaqay uma daraba wuu dhuftay ama wuu garaacay bihaa gacantii bidixda ahayd ee xubinka dhaqday alarda dhulka ku dhuftay waxaa laga wadaa bimacnaa litandiif weytan man waa nadiifin sideedaba xubinka yani maadaama kaadi ka timaado oo manidaasi ka timaado oo muxuu yahay muxuu ahaaye maarata meel waxyaalo badan ay ka yimaadaan oo wasakha u yahay gacantu hadday gaadho in la dhaqaa fiican oo la nadiifiyo saabuun isticmaal darbiga isticmaal dhul carada isticmaal sidaas waa sunno way nadaafad ahaan baana loo yeelaya wa fii riwaayatin oo bukhaari u sugnaaday waxa uu leeyahay famasaxahaa nebigu wuu ku tiray gacantii bituraabi carraduu ku tiray wa fii aakhirihi oo wuu mariyey macna wa fii aakhirihi xadiidka aakhirkiisa waxaa ku sugan uma kadibna ataytuhu nebiga waxaan u keenay oon ula imid haddaan maymuuno ahay bilmindiili baan u keenay mindiilka shukumaanka hadda laga wada laakiin fastiletigan waa la yidhahda ayb faraddahu nabigu waa igu celiyey bay tiri sal l shay kasta wax layskaga tiro ayaa mindii layidhaha wa fiihi waxaa ku sugan xadiidkan maymuuna wa jacala wuxuu gudagalay nebigu yanfudu inuu firdhiyo oo saydho almaaa biyihi biyadihi gacantiisa inuu isaga saydho biyihii jidhkiisa saarnaa inuu isaga firdhiyo gacanta isticmaalo badelka xukumaan ayb waxaa isla ku sugan xadiidka maymuuna radi allahu canha inay tiri uma tamadmada wastanshaqa nebigu waa sandaarsaday waana luqluqday salawaatu rabbi wasalaamu caleyh yani luqluqashada iyo sandaarsiga marka la qabaysanayo waa sunno inayna waajib ahayn oo sunno tahayna waxaa kutusaya xadiidkii jaabiren hadda sheegnay sooma nebigu biyo umaan isku shubay buu yidhi mooye muusan sheegin xadiidkaa jaabir wax la yidhahdo sandaarsi iyo luqluqasho iyo weysaysi iyo midnaba kuma darin waana kayfiye sax oo loo weysan kari macnaha ayib inuu galo intuusan janaabada ka qabaysin masuusha maruu kasoo baxa marka haddana wiil laba mar labaad buu sijin la imaanaya kayf ma fahmin fani xubinka in la dhaqo unbaa muhim ama markaad xaajo gudanaysa dhaq ama markaanaad qabaysanaysa dhaq laakiin haddaad hal mar dhaqday mar labaad soo celi lagu dhihi maayo lanna muhimaddu nadiifin unbay ahayd sooma haddaad soo nadiifisay ood soo istijaysatay haddana markaad qabaysanayso dhaqitaan ku celi lagu dhehi maayo an ummi salmta radi allahu canha qaalad waxay tihi middan ah ku saabsan mandiilka iyo shukumaanka celintiisu isticmaalkiisu waa iska jaa'is bacdu ahlilcilmi baa karaahaystay oo waxay u karaahaysteen nebiguna sal lay slam waa kaa diiday bay leeyihin waa midda labaadee waxay leeyihiin waxani waa cibaado aarkeed wey raadka iyo asarka cibaadada ka dhashana shaaricu waa jecelyah inuu sii jiru jecelyah intuu sii jiri karo ee in la tirtiro ma aha sidaas daraaddeed taxriim ma aha laakiin bacd ahlicilmi baa karaahaysanaya macnaha isticmaalkiisa waase yani wax wey bannaan yahay shaki ma leh ama karaahiye ha la yidhahdo ama biduuni karah ha la yidhaahdo wax maanica ma jiro lanna tarkiga nebiga mujaradu tarki oo shay uu macnaha waxa weye uu ka tegey mujaradu tarkigaasi taxriim ma faa'iidaynayo saas maana an ummi salmta radi alahu canha qaalad waxay tidhi qultu waxaan idhi ya rasuul allah rasuulka ilaahayo inii anigu imra'atun baan in badan su-aala waxaa timaada haddii xubinka la dhaqay markii la qabaysanayo haddana gacantu taabato soo dib laga weysaysan maayo su-aashaasi way ugu badanta aad bay u badanta jawaabtu waxa weye waan ka soo jawaabnay kitaabka markaan soo maraynay xubinka taabashadiisu waxay weysada jabinaysaa markaad shahwo u taabato soma laakiin dhaidda dhaaysa hadday gacantu iska taabato weysadu ma jabayso an ummi slmta radi alahu canha qaala waxay tii qultu waxaa ya rasuul alla rasuulka ilaahayow inii anigu imra'atun haweeney baan wa ashuddu waan xidhaa shacra rasii ama shacra rasii madaxayga timihiisa timaha madaxayga waan xidhaayo waan tidcaa ama waan sooha afa anqudhu miyaan burinayaa oo timihii ma furfuraya ligasli ljanaabati janaabada qabayskeeda darteed wa fii riwaayatin riwaayo kale waxay ku dartay walxaydati iyo xaydka ligasli ljanaabati walxayd bay riwaayo kale tiri markaan janaabo ka qabaysanayo iyo markaan caado ka qabaysanayo nebigow timihii ma furfuraa qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam laa maya waxba furfurin inamaa yakfiiki waxa uun kugu filan an taxtii in aad u cantoobiso ama inaad sacbada ugu qaado calaa rasiki madaxaaga korkiisa alaa xatayaatin saddex cantoobo ama saddex sacab oo biyoah inaad madaxa u qaaddo maa kugu filan ood ku shubto marka waxba timahaaga inaad furfurto uma baahdi rawaha waxaa wariye xadiidka muslimun muslim baa wariye kadalika waxaa wariyey ahlu sunan ibnu khusayma bayhaqi xadiidka takmiiladiisa iyo dhammaystirkiisu waxa weeye nebigu wuxuu ku yidhi sal lay wasalam uma tafiidiina calayka almaaa fatatahuriin markaad madaxa aad saddex goor ku shubto biyihii baad korka isaga wada shubaysaa jidkii kale ku shubaysaa kadibna daahir baad noqonaysa saasaad daahir ku noqonaysa ayib waxaa u markhaati kacaya xadiidkaasi xadiidka cubayd bni cumayr wuxuu leeyahay caaisha waxaa soo gaadhay cabdulaahi bni camr bni caas inuu dumarka amrayo ida ikhtasalna an yanqudna ru'uusahunna cabdulahi bni camr bni caas baa dumarka wuxuu amrayaa baa la yidhi caaishoy markay qabaysanayaan inay timahooda furfuraan ilan dumarka timuhu waa u tidcanaan jireen waa u soohnaan jireen saasay ahaan jireen macnaha ayib markaasaa caaisha markii warkii soo gaadhay waxay tidhi yaa cajaban libni camrin ina camar layaa badanaa bay tii ina camar layaa badanaa ya'muru الnisaءa ida اktasalna an yanqudna ru'uusahunna ma dumarkuu amraya markay qabaysanayaan inay timaha furfuraan afalaa yamuruhunna an yaxliqna ru'uusahunna bay tii muu amro inayba timahaba iska xiiraan waaba kadeed markaasi muu dhaho timaha iska xiira dumarow ayb markaasaa waxay tidhi laqad kuntu agtasilu ana warasuulu lahi sal lay aslam min inaa'in waaxid aniya nebi maxamed sal lay slam hal weel baan ka wada qabaysan jirnay walaa aziidu calaa an ufriqa calaa ra'sii alaaa ifraaqaat bay tii mana ka siyaadin jirin markaan nebiga la qabaysan jiray inaan madaxayga saddex goor biyo ku shubo saddex goor intaan biyo usoo qaado inaan ku shubo intaa kama siyaadin jirin ma furfuri jirin man ma aana furfuri jirin marka nebi maxamed baan agtiisa sidaa ku samayn jirne muxuu ninkan ina camara leeyahay cabdullahi bn cabdimxuud warku hay saasay caaisha radial canha u inkirtay xadiiska saxix muslim baa soo saaray xadiidkan buuna waafaqsan yahay oo macnaha inaysan dumarku furaynin timahooda markay qabaysanayaan xadiidkani lafdada ku jirta oo xaydada ah waa daciifa xadiika intiisa kale muslim baa wariyey iskulligi muslim baa wariyey intiisa kalena waa suganta laakiin lafdulxayda waa shaad xadiidkan in lagu sheego saas way macnaha maxaa yeelay jamaacada xadiidka warisay sida ibnu cuyeyna iyo rawat ibnu lqaasim iyo lafdadaa mayna sheegina waxay yidhahdeen liqasli ljanaaba basay yidhahdeen lafdadaa waxaa sheegay hawri baa sheegay sufyaan thawri weliba ardadiisa isku khilaafo qaarna way ka wariyeen qaarna way xadfeen saas daraaddeed xadafkeeda sax ah waa lafda shaada wey waa daciif saas man ayib xadiidku marka maxaa inoo soo baxaya un waxaa soo baxaya xadiidku janaabada markay dumarku ka qabaysanayaan inayna timahooda fufurin intaasuu xadiidku faa'ideeyey ama xaydku daliil kale u baahanaya daliil kale u baahanaya kan daliil u noqon maayo maxaa yeele lafd alxayda waa daciif ayib waxaa shuduud ku xukumay lafdada iyada alxayda ee xadiidka ku jirta xaafid ibnu qayim caleyh raxmat ullah sheekh albani iyo keyrkood xadiidkan waxaa deliishaday iyo xadiidka caaisha een sheegnayba culimmada qaarkood oo ku tegey haweenku markay qabaysanayaan qabays waajiba qabaysanayaan ama janaabaha ka qabaysteen ama xayd ha ka qabaysteen inayna timahooda furfuraynin hadday timuhu u soohan yihiin ama hadday timuhu u naban yihiin ah, oo ay madaxaba ku naban yihiin manaa alil ku dhejiyaan midna furfuri maayaan culimmada qabtaan xadiisan deliishanaysa waana maalikiyada shaaficiyada iyo riwaaya can axmed mayna kala qaadin iyagu xayd ha ka qabaysanayeen janaabe ha ka qabaysanayeen ma furfurahayaan sidaa iyagoo abay biyo ku shubahayaan way marmarinayaan sidaasayna macnaha waxa weeye qamiiskoodii sax ku yahay ayib madhabkaasaa sawaaba ah. waagii hore waxaa ila xoog badna aniga lagana yaabo meelaha qaarkood inoo ku sheegay in markay caadada ka qabaysanayaanna ay furfuraan markay janaabada ka qabaysanayaanna inaynan furfurin sidaana waa bacdu ahlilcilmi baa qabaa waagii hore saasa ila xoog badnay laakiin hadda waxaa ila xoog badan inaynan xaydna furaynin janaabana furayn taasaa xoog badan maxaa kutusaya inay xoog badan tahay waxaa kutusaya xadiiu caaisha oo fi saxiix bukhaari ku yaala ana asma sa'lat اnabiy sal lay waslam can gusl maxid asma bint shakl inaytaan umalanay baa nabiga waxay weydiisey sal lay aslam haweenayda qabaysiga ay xaydka ka qabaysanayso fiirsada marka xaydka markay ka qabaysanayaan dumarku say yeelayaan baa rasulka la weydiye sal markaasaa nebigu wuxu yh sal lay aslam taakhudu ixdaakunna maa'ahaa wa sidrataha midiin markay qabaysanayso waxay qaadanaysaa biyaheedii iyo godkeedii fathar buu nebigu sal lay slam fatuxsinu ahuur ama ahuur fatahur ama ahir fatuxsin ahuur markaasay ku dahaaro qaadanaysaa isdaahirintana way hagaajin way wanaagsan bu nbig sal l uma tasubu calaa ra'siha fatudlikuhu dalkan shadiida kadibna madaxeeda ayay biyaha ku shubaysaa wayna marmarinaysaa ku jijibinaysaa si adag xataa tabluqa shu'uuna ra'siha ilaa madaxeeda salkiisa ay gaadhsiiso biyaha ayay marmarinaysa uma tasubu calayha almaa kadibna biyo isku shubaysa haweenkii caadada qabay nebigu sidaa u qabaysay haweenkuna caadatan sida haalibka ah timuhu way u xidhnaan jireen way u dabnaan jireen way u nabnaan jireen nebigu marka xadiidka caaisha kumuusan darin umana sheegin timaha furfura cuyuun timaha intaad biyaha ku shubtaan ku jijibiyo marmariya kadibna jidhka biyo ku shuba soma intaasuu ku gaabsaday xadiika caaisha xadiika caaisha aahirkiisa wuxuu kutusaya marka sidaas waxaa ku cad sidoo kale oo daahir ku ah xadiidka abu daawuud soo saaray biisnaadin saxiix min xadiika caaisha aydan waxay caaisha tiri kunaa nabtasilu wacalayna adimaad waanu qabaysan jirnay haddaanu dumarkii nahay wacalayna adimaad dimaadka waxaa la yidhaahdaa waa bahashii aan annaga dhihi jirna xaraarta xaraar madaxa markaad doonayso wakti inaadan dhaqinoo uusan kaa wasaqoobinoo cayayaanaad kaa gelinoo bahal baan lagu labi jiray sooma waxbaa la saaraa ayb dhooba saar wax kale saar waxbaa lagu nabaa marka taymuhu waa namayaan mudda jiri karaan dimaadka kaasaa la waxay tihi marka caaisha kunaa naqtasiluhu calayna dimaad ayagoo madaxa naga dimaaskaasi saaran yahay baanu qabaysan jirnay wa naxnu maca rasuuli lah sal lay aslam annagoo rasuulka la jirna muxilaat wa muxrimaat mar annagoo xalaala marna annagoo xarman bay xadiisku wuxuu ku cadiya marka dumarku inay qabaysan jireen timihii oo naban sooma xadiidkaasi ma kala qaadin mayna kala sheegin mayna soo reebin xayd inay ka qabaysanayaan inay janaabo ka qabaysanayaan sidaa inay u qabaysan jireen bay caddaysay saas way saas daraaddeed baa sida sawaabka ah raajixa daliilka marka la fiiriyo waa madhabkaas ay ku tageen shaaficiyada maalikiyada iyo riwaayan axmed oo macnaha inaan la kala qaadin waajibku maaha inay furfuraan hadday furfurayaanoo dadaal hayaanoo dadaal samaynayaan loo diidi maayo laakiin wax ku laaziminaya ma jiro saas haddaad tidhaahdaan maxaa lagaga jawaabaya xadiiu caaisha waana xadiidka ay deliishadeen qolada tii qolada kala qaaday xaydka markay ka qabaysanaya janaabada markay ka qabaysanayaan oo yidhi xaydka hadday ka qabaysanayaan waa inay furfuraan xadii bay deliishadeen waa xadiiu caaisha fi saxiix buhaari waxay tihi caaisha kharajna maca rasuli lah sal lay slam muwaafiina lihilaali dilxija xajkii baa nabiga u raacnay sal lay slam xadiikaabaa dhexdiisa waxaa kuso arooray marka faadrakanii yowmu carafa wa ana xaaid anoo caado qaba baa maalintii carafa soo gashay bay tihi caaisha fashakawtu ila nabiy sal lay slam markaasaan nabiga u sheegtay oon uga dacwooday rasuulilaahi carafana waa timid caadadiina weli igama go'in maxaan sameeyaa markaasaa nebigu wuxu uhi sal ly slam dacii cumrataki wanqudii ra'saki wamtashitii wa ahilii bixaji bu nabig sal lay slam cumradaada iska daa ka tag ila waqtigeedi lasoo dhaafi madaxaagana furfur shallayso xajna xarmo buu ku yidhi buhari muslim baa soo saaray waa xadiidka imaam albukhaari uu u baabaystay baabu naqdi almar'ati shacraha cinda usl maxid istidlaalka noocaasa waxaa radiyey oo fogeeyey ibnu rajab aleyh amatlah fii kitaabihi fatx baari harxi saxix buhaari yani mujaladaadkiisa hore mabuuc yihiin intiqaadkiisana waa intiqaad saxw wuxuu leeyahay caaisha radi allahu canha qabayska uu nebigu amray inay madaxa furfurto u amray ma aha inay xayd ka qabaysanaysa maxaa yeele xaa'ido weeyaan xaydkii weli kama goyn laakiin qabayskani waa qabayskii ixraamka ay u qabaysanaysa sidii maalan asmaa binti cumays oo kale markii caadadu ay yani waxaway dhashay ayagoo kusii dhow xaran kusii dhow nebigu wuxuu ku yidhi qabayso oo xarmo ayadana caaisha nebigu wuxuu leeyahy waxaad u qabaysataa xarmashadii xajka ee ma aha u ka qabayso xaydkii maaha inayna sa ahayna waxaa ku tusaya caaisha weli xaydkiibay qabtaayoo kama gu'in soma marka waa istidlaal sawaaba ictiraad sawaaba wey xadiidku kuma tusayo inay u furfurtay timaheeda nebiguna u amray qabayska xaydka bal qabayska ixraamka farqibaana u dhexeeya markaasuu ibnu rajab wuxuu le waxaase suuroobi karta in la yidhaahdo bukhaari wuxuu ka wadaa haddii kii ixraamkaba u furfur loo yidhi kii caadaduna waa kasii habjira oo qiyaasulawla meelahaas in la maryana waa dhex kartaayo sidaa bukhaari loogu qiilbixiyo adiga almuhim waa xadiidku yani waxa weyaan axaadiista kaleeto ee ku cad ayuu macnaa waxa weyaan ka hor imaanayaayo cala aqali taqdiir waxaa la dhihi karaa markay xarmanayso timaha furfurto markay xarmanayso qabays dartii ha u furto ama markay xayd ka qabaysanayso axaadiista kale kusoo arortay waxaa kutusaysaa inaynan furfureen saas daraaddeed araajix inaynan la usl min aljanaaba wala usl min alxayd midna u furi sidaa isago a ku qabaysanaysa maana ayb ibnu majab hadalkiisa ruuxii u baahan fatxulbaarigiisa ha ku laabto mujaladka labaad an caihaa radi alahu canha qaalad waxay tihi qaala rasuulu lah sal lay slam rasuulku wuxuu yidhi innii anigu laa uxilu xalaalayn maayo almasjida masaajidka u xalaalayn maayo lixaa'idin haweeney caado qabta walaa junubin iyo nin janaabo qabatoona inay masaajidka soo galaan u xalaalayn maayo masaajidka fadhiistaan oy ku nagaadaan rawaha waxaa wariyey xadiidka abu daawuuda baa wariyey wa saxaxahu waxaana saxiix yeelay ibnu khusaymata saxiix yeelay waxaa taxsiiniyey sidoo kale ibnu qaaan abulxasan ibnu qaaan alfasi zaylaci xaafid zaylaci maaha suufigii maaha xaafid zaylaci ibnu sayid innaas culimadaasina xadiidka waa taxsiiniye laakiin taxsiinkooda waa laga daba imaan doonaa xadiidka takmiiladiis iyo dhammaystirkiisu waxa weye wuxuu ku yimid wuxuu leeyahay caaisha waxay leedahay jaءa rasuulu lah sal lay waslam wa wujuuhu buyuuti asxaabihi shaaricatu fi lmasjid nebigaa yimi salawatu rabbi waslamu caleyh ayadoo saxaabadiisa guryahoodu ay masaajidka ku furan yihiin oo de guryuhu masaajidka hareerihiisay ku yaallaan marka guri walba irid buu leeyahay masaajidka uu ka soo galo haddana xagga uga sii bixi karo ayb markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay aslam wajihuu hadihi اlbuyuuta can ilmasjid guryahan masaajidka ka jeediya iridaha laga xidho nin walba masaajidka kasii jeedi irida gurigaaga uma dakla nabiyu sal lay slam walam yasnac ilqowmu shay-an rajaءa an yanzila fiihim ruksatun amarkii nebigu uu bixiyey lama qaadanin nin walba gurigii sidii buu isaga daayay iridiina masaajid kusoo jeedaa waxay rajo ka qabaan markay saa samaynayaan waxay leeyihiin amaa waxii soo degaayo arintan la bedelaayo sidii nii hore laydiin daaya bal hadegdegina aanu yara kaadin fakharaja ilayhim nebigaa ku baxay markaasaa wuxuu yidhi wajihuu haadihi albuyuuta cani lmasjid war masaajidka ka jeediya guryaha fainii laa uxilu almasjida lixaa'idin walaa junub saasuu xadiisku yimi ah, haweeney caado qabta iyo nin janaabo qaba masaajidkan uma xalaalaynaya uma banaynaye guryihiina ka jeediya masaajidka xadiidka saasuu ahaa laakiin xadiidku waa daciif xadiidkani xadiid sugan ma sanadkiisu waa daciif waxaa ku jirta haweeney la yidhaahdo sanadkiisa waxaa ku jirta haweeney la yidhaahdo jasrata binti dajaajata alcaamiriya ah, gabadhaasaa ku jirta gabadhaasi alimaam bukhaari wuxuu yidhi cinda jasrata cajaaib buui cinda jasrata cajaaib jasro agteeda waxaa laga helaa buuri waxyaalo lala yaabo ah bimacnaa waxa weeyaan waxaan lala warinin oon cid kale agtiisa laga helino oo axaadiis jirta aan ahayn baa jafra agtaalla buu leey waa nooc daciifin ah bukhaari hadduu daciifiyey tawsiiqinta cijli iyo ibni xibaan ay tawsiiqiyeen gabadhaasi wax ka soo qaad ma le leanna cijli iyo ibni xibbaan labadaba waxay caan ku yihiin tasaahul fii tawsiiqi almajaahiil bukhaari baa tadciifiyey waa daciifad wey saas daraaddeed ba alimaam alkhaaabi caleyh raxmatullah wuxuu yidhi culimmada xadiidku xadiidkan way daciifiyeen ragga daciifiye waxaa ka mid a ah alimaam axmed ibni xambal ibnu mundir min asxaabi alwujuh fi lmadhab ashaafici ibnu xasmi alimaam albayhaqi cabdilxaq alishbiili buusiri iyo sheikh alalbani dhammaanta xadika waa daciifiye inuu daciif yahayna xadiidka waxaa xoojinaya waxaa ka mid ah axaadiista uu nebigu yidhi sal lay waslam iridaha ha laga xidho masaajidka ee saxiixaynkii keyrkood ku taallaayay ilaa khawqatu abibakrin mooyaane ilaa khawqatu abibakrin xadiistaasi kuma darin siyaadadan ah fainii laa uxilu ah, lmasjida lixaa'idin aw junub siyaadadaa kuma jirto saas daraaddeed waa siyaada daciifa jiddan shuduudna waa ku jiraayo yani xadiista saxiixa way khilaafsantahay sanadkeeduna waa aciif culimadaas xadiikuna waa aciif <clears throat> xadiiku aciifba ha ahaadee laakiin waa la deliishaday waxaa deliishaday jumhuur ahlilcilm culimada badankood madaahibta baa deliishaday oo waxay u deliishadeen junubka iyo haweeneyda caadada qabta inayna u bannaanayn inay masaajidka fadhiistaan oy ku nagaadaan xanafiyada maalikiyada shaaficiyada saddexdaa madhaboodba saasay mareen laakiin waxaa looga jawaabay xadiiskuma sugna xadiisaan sugnaynna daliil ma noqon karo bal daliil kale keena layidhi qur-aankay aadeeno markaase waxay keeneen aayadda ku jirta fii suurati nisa yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu asalaata waantum sukaara xataa taclamuu ma taquuluun walaa junuban ila caabirii sabiil bay caabirii sabiil laa taqrabu asalaata ay mawaadica salaad bay yidhahda salaada meelaha lagu tukadaa laga wadaa salaaddii ma abay ilaa caabiriyi sabiilna waxa weeye inaad badgudbaysaan oo masaajidka dhex maraysaan mooye tafsiirkaasa mareen waana tafsiir laga xoog badan yahy aayadda tafsiirkeeda waxaa xoog badan tafsiirka ka sugan cabdullahi bni cabaas iyo cali bni abi aalibin radi allahu canhu oo ilaa caabirii sabiil laga wado dadka musaafiriintae socotada oo markay diya waayaan tayamumaya mooye tasiirkaassaasuu xoog badan yahay marka tafsiirkaasna laydinkuma waafaqin baa xadiiskiina waa idinka daciifay see la yeli wey marka ayib asheekh ibnu cusaymiin caleyh raxmatulahi wuxuu u deliishaday masalada inayna dadka janaabada qaba masaajid geli karin iyo dumarka caadada qabaay xadiidkii umucaiyeed garanaysaa ee ciidda ku saabsana wayactazilna almusala dumarkii caadada qabso garanaysaan wayactazilna almusala meesha lagu tukanayana way ka fogaanayaan waxaa lagaga jawaabay wayactazilna asalaad baa waxay tahay alfaada xadiika intiisa badan lafdiga xadiidka intiisa badan uu ku yimid almusala meesha waxaa laga wadaa bimacna asala ee meesha lagu tukada lagama wado inaan meesha lagu tukada laga wadinna waxaa kutusaya culimmadu waxay isla ogol yihiin meesha musallaha ciidda inay junubkuna tegi karo fadhiisan karo dumarka caadada qaban fadhiisan karaan marka almusalla ma aha meesha lagu tukada maaho markaa masaajid looga qiyaas qaato ee almusalla asala baa laga wadaa waana lafdiga xadiisku u badan yahay inuu ku yimid taana jawaabtaasay leedahay ayb sidaas daraaddeed baa waxaan leenahay madhabka xooga badani waxa weeye waa madhabka ibnu xasmi iyo keyrka ay ku tageenoo inayna wax diidaya uusan jirin inuu ruuxa janaabada qaba masaajidka uu geli karo haweenayda caadada qabtana ay masaajidka geli karto wax maanic ma jiro masaajidka dadkao dhan baa loogu yeedhay junubka inaad u diiddo daliil baad u baahanta daliil ka hor istaaga keen haweenta caadada qabtaay way joogi jireene waxa uu diiday adigu daliilkan xaadiistan oo dhan oo daciif ku aroortay maancinaysa bal alimaam bukhaari aleh raxmat lla eyrka waxay u deliishadeenba masalada haweenaydii masaajidka ka shaqayn jirtay xadiis saxiixulbukhaari soo garamaysaan ee masaajidka haddana seexan jirtay waxay leeyihiin dumarku caadatan inay caado ku dhacdo bay u badan yihin haweenaydanna guri kaleba male masaajidkaa guri u ahaan jira dabcan marka waxay u badan tahay iyadoo caado qabta inay masaajid joogi jirta waxaad dhasoo markaad isku soo ururiso daliil la-aan baa daliil ah warka waa intaas daliil la-aan baa daliila ah. haddii daliil la waayo wax dadka lagu manciyo lama hayo masaladu waa saasoo xagga adilada marka la aado amaa madaahibta marka la aado jumhuurulculamaa baa qaba inayna masaajka geli karin xaaidada iyo junubku waxay deliishadeenna waa axaadiista daciifkeena aragna wey man ninkii jumhuurulculamaa ijmac u haystana isaga wey kaas weli waxyaalaha ay kusii xojiyeen waxaa ka mid a ah ruuxa jidhkiisa oo nijaasa ku taalo nijaasadiina aynan masaajidka u gudbaynin masaajidka ma soo geli karaa nijaasada xukmiga iskaba dhaaf nijaasada cayniga jidhkaagoo wada nijaasaysan laakiin nijaasadii aynan masaajidka gaadhaynin ma geli kartaa masaajidka waa geli kartaa bilitifaaq ayib nijaasadii cayniga ahayd haddaad ogolaateen tii xukmiga maxaa ku diidan baa le waa mid labaade muminku janaabada kuma nijaasoobo xadiiskii abu hureyra kutusayo isagoo janaabo qaba nebigu intuu salaama waa kii ka dhuuman jiray soo garmaysaa ee mar dham intuu soo qabaysa nebiga u imaan jira jira abu hureyra xageedaad xageedii iga dhuuman wuxuu rasuul ilahi waan janaabo qabayo waxaad diidanaa inaan kula joogo anoo janaabo qaba nebigu wuxu urh sal ly sl ina almu'mina laa yanjus haddaad janaabo qabtay macnaheedu ma inaad nijaasata ma aha inaad nijaasata nebigu kur sal lay slm saladu marka waa masale noocaasoo istilaalaalkaasay leedahay culimaduna saasa isugu khilaafsanya saasaana xoog badano wixii haddaan daliil loo haynin dadka in laga manciyo maa anha radi alahu canha qaalad waxay tii canha caaisha waxaa laga warin radi allahu canha qaalad inay tihi kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid qabaysata ana aniga iyo wa rasuululahi sal lay slam iyo rasuulku min inaa'in waaxidin hal weel baan ka qabaysan jir mhm. waxyaalaha sii xoojinay ku xoojiyeen waxaa ka mid kaafirkii oo janaabo qabo haddii masaajidka lagu xidhay soo xadiikii umaam mayna soo mare kaafir janaabo qaba wasakhaysan oo caqiidadiisuna ay nijaasoto isaguna nijaase ah oo janaabana qaba haddii masaajidka lagu xiday maxaa muslim loogu diiday nebi maxamed baa ku xiday somaha adiiaaiiawaxaa ka mid ah nebiga salawaatu rabbi wasalaamu aleyh saxaabadiisa markay dhaawacmaan masaajidka isbitaal u ahaan jira xadiigiisoo garanaysaan ad ibn muaad ibn muaad dhaawaciisa soo garanaysaa saajidkaa khaymo looga dhisay meeshuu barija kullu daalika iyadoo intaasoo dhan ay jirtaan haddana nebiga waxaan laga haynin xaraf sugan oo sanad saxiixa ku sugan oo dhahaya junubku yuusan masaajidka gelin marka masaladu soo ma markaas saas maa wa canha radi allahu canha qaalad waxay tihi kuntu waxaan ahaa akhtasilu mid qabaysata ana aniga iyo warasuulu lahi sal lay wasalam min inaa'in waaxidin hal weel baanu ka qabaysan jirnay hal weel xaggii baanu ka qabaysan jirno hal weeloo biyo ku jiraan baanu labada nadob wada isticmaalayna takhtalifu xaalal iskhilaafayso aydiinaa gacmahanagu iskhilaafayaan fiihi weelka dhexdiisa min aljanaabati janaabo darteed baana ka qabaysan jirna takhtalifudu waa isdabamaridaba gacmaha nagaa isu dabamarayo marna isagaa qaadanaya marna anaa u dabamaraya markaasaan biyihii soo qaadanaya muttafaqun caleyhi xadiidkaasi buhari muslim baa soo saaray wazaada wuxuu ziyaadiyey ibnu xibbaan ibnu xibbaan wuxuu siyaadiyey wataltaqi gacmahanagu marna way ku kulmayaan weelka dhexdiisa marna way isdaba marayaan marna waxay isugu tegayaan weelka dhexdiisa ayb ziyaadada abu cawaana sidoo kale soo saaray biisnaadin qawiyin sanadkeeda waa xoog badan fii saxiixi muslim sidoo kale waxaa ku sugan min xadiidi caaisha inay tidhi kuntu akhtasilu ana wa rasuulu sal lay slam min inaa'in baynii wa baynahu waaxidin aniga nebiga waxaan ka qabaysan jirnay hal weel oo na dhex yaalla xataa aquula dac lii dac lii ilaa aan idhaahdo nebiyow iidah nebiyow iidah iga boobin biyi yani waxa weyaan iyadoo qabisanaysa raguna qabisanay bay wada hadlayaan macna qaalad waxay tidhi wahumaa junubaan labadanood marka waan janaabo qabna marka dacni dacni waxaa laga qaadan ruuxuu isagoo qabisanoo qaawan inuu hadli karo waana masale in badan la isweydiiyo oo dad baa waxay u haystaanba hadday qabaysan hayaan sidii iyagoo xaaje u fadhiyoo kale inay yihiinoo aynan hadli karinba oo xadiidkii umuhaanis oo garan maysaan nebigu markuu maka furtay qabaysanayay ay kor ka timid nebigu qabaysanaya sal lay waslam uu dhihi jiray waa tuma umuhani ay ku dhihi jirtay maraa markaa nebiga loo hayaa wuu qabaysanaya siduu qabaysanayo haddana hadlaya salawatu rabbi waslamu caleyh taan soo marnay marka waxa weeyaan goortaad xaajada u fadhido ha hadlin laakiin xaajadaada haddaad dhammayso xataa adoo masquusha ku jira hadli karta ad absana baa hadli karta maanma jirmadiidku wuxuu inoo faaideyn hal weel inay labada ruux ka qabaysan karaan weelka laga qabaysanayana weel biyo ku jiraanoo afkiisu ballaadhan yahy oo biyihii kaasoo duldulay ay ku noqonayaan inuu noqon karo biyaha kaasoo duldulay weelka dib ugu noqonaya mana nijaasaynayaan mustacmalna ka dhigi maayaan waa la isticmaali saas man haddaad kor iskaga furto ama aad weel afdhuuban qaadato waa meesheeda laakiin kaas ballaadhanna waad ku qabaysan kartaa nabigii caisha radial anha waa ku qabaysan jiray saascunaba ka qabaysanayni qabis caadi oo iska yah waxaa laga hadlaya qabiiska cibaadada laakiin qabaysyadan iska caadiga xor wey anha radi alahu anha an abi hurayraa radi allahu canhu qala wuxu uhi qala rasul lah sal lay aslam rasuulku wuxuu yidhi ina taxta kulli shacra tin kasta hoosteeda janaabatan janaaba ahaatay inna taxta kulli shacratin tin kasta hoosteeda waxaa ahaatay janaabatan janaaba ahaatay tin kasta salkeedu janaabu qabaa ee faqsiluu dhaqa ashacra tinta dhaqa wanquu daahiriyo dahira albashara jidhkana haragga iyo jidhkana nadiifiyo dahiriya timahana dhaqa rawah waxaa wariye xadiidka abu daawuuda baa wariyey watirmidiyu iyo tirmidi wadacafaahu wayna daciifiyeen labadooduba abu daawud iyo tirmidi labadooduba xadiidka way daciifiyeen ibn maaja iyo bayhaqi baa sidoo kale soo saaray ayib weli axmed axmed waxaa u sugnaaday can caaishata xaaluu ka warinayo radi allahu canha naxwuhu xadiidkaa mid la mida axmed wuxuu soo saaray fii musnadihi abcan xadiid kaasoo kale ah oo caaisho laga warinayo wa fiihi waxaa ku sugan xadiidka axmed oo caaisho ka warinaya waxaa ku sugan sanadkiisa raawin raawi baa ku sugan majhuulun raawin majhuulun raawin majhuulun raawi aan la aqoonin raalli garan waaye ayaa ku sugan xadiidka hore ee abu hurayra wuxuu daciif la noqday sanadkiisa waxaa ku jira nin la yidhaahdo alxaaris ibnu wajiih cinda aimati alxadiidna waa daciif ninkaas saas daraaddeed baa xadiidka waxaa daciifiyey ninkaas sababtiina ku daciifiyey alimaamu shaafici abu xaatim araazi bayhaqi cabdilxaq alishbiili daara quطni alimaamu nawowi waxay leeyihin xadiisku ma jiro xadiis daciifa waa kaa hore amaa kan dambe ee caaisha ee axmed soo saaray ee kaa hore la midkaa isaguna waa daciif muxuu daciif la yahay ciladiisa waxaa inoo sheegay xaafidka oho xaafidkaa inoo sheego nin majhuula ku jira xadiika caaisha lafdigiisu waxa weye waxay tidhi ajmartu shacrii ijmaaran shadiida timahayga ayaan uruuriyey oo aan isu geeyey si adag baan u xidhay markaasaa rasulku wuxu uhi sal lay slm yaa caaisha amaa calimta ana calaa kulli shacratin janaaba caaisha miyaadan ogeyn tin kasta inay salkeeda janaaba ku jirto sanadkiisa waxaa ku jira nin majhuul ah majhuulka wuxuu ka wada xaafidku nin mubham ah raawin lam yusama wey ninaan magaciisaba la sheeginba ayaa ku jira macnaha xadiid kalea u markhaati oo shaahid u ah oo xadiidu caliyin ah man taraka mawdica shacratin min janaaba lam yaksilha fucila bihi kada wa kada min annaar ah, hal tin meesheed oo janaaba a ah ruuxan dhaqinoo ka taga maalinta qiyaamada waxaa lagu samaynayaa sidaa iyo sidaa oo naan ah axmed iyo abu daawuud iyo daarimi baa soo saaray asagana waa daciif aimadu waxay rajaxeen inuu mawquuf calaa caliyin yahay sanadkiisuna waa daciif kulli xadiisaasuna waa daciif marka waxaa dacfiga la mid oo isagana aan sugnayn xadiidu abi ayuub cinda bni maaja oo isaguna macnahaasoo kale faa'idaynaya kulli axaadiistaadho isu wada geeye kulligeed waa wada daciif mid ka kici maayo mid loo kacaya kuma jiro laakiin xugunka axaadiistani faa'iidaynaysa oo ah in timaha salkooda biyaha la gaadhsiiyo xugunka waan soo marnay axaadiis kalu ku sugay somayna soo marin xadiidkii caaisha dib inoogu celiya iyo xadiidkii macnaha wax maymuuna iyo a soo ma ahayn fayudkhilu asaabicahu fii usuuli shacar somayna soo marin marka xugumku in timaha salkooda biyaha la gaadhsiiyo xukumka axaadiis kalu ku sugayo saxaaxa laakiin xadiiskan lafdigan iyo wixii macnihiisaas ku yimid o dhan wada daciif ma sugna baabu tayamumi gebagabaysigiibu baabu yahay gebagabaysigii ayuu baabu yahay qabayskii intaasaan kaga soo baxnay qabayska marka murtihiisa wuxuu ku eliyey waxyaabaha kaleo dhan waa waa waa waa sida fiican laakiin laba rukni baa laga maarmaana ah markaad qabaysanayso oo iyaga haddaad ka tagto oo qabayskaagu waxba ka jirin mid weeyaan horta niyada inaad qabays waajib a ah qabaysanayso niyadeeda waa inaad la timaado taa xadiikeeda xaggan kuso mar inama alacmaalu biniyaad wey rukniga labaadna waxa weye inaad jirka biyaha wada gaadhsiiso labadaa qodobuu qabsaaday si ka fiican iyo faahfaahin haddaad rabtana waa intaan soo sheegnay qabayskama kaa ayb baabu tayamumi qabiiska caadiga marka la qabaysanayo aan waajibka ahayn in gadaashiisa laga weysaysto waxaan umalaynaya wuxuu soo gelaya xadiidta caaishan hadda soo marnay nebi maxamed ma weysaysan jirin qabiiska kadib lanna cumuumkiisa ma kala qaadin sunna midka iska banaan midka waajibka ah sidaas daraaddeed waxaa fiican inaad haddaad qabaysanayso aad weysada hormariso ayb su-aalaha haddaad wadaan darsigu socon maayo ama darsiga doorta ama su-aalaha doorta bacdu tayamumi gabagabaysigii buu baab tayamumku waa rukso shareecadu bixisayo waa axkaamta shareecadu ay u jidaysay lirafci lxaraj ummadda nebiga in cidiidiga laga saaro waata ilahi subxana wa tacala markuu kasoo sheekay qabayska soo sheegay weysada soo sheegay gebagabaysiga soo sheegay waa ka yidhi ma yuriid llahu liyajcala calaykum fi diini min xaraj ma yuriidu llahu liyajcala calaykum min xaraj walakin yuriidu liyuahirakum marka xaraj birafci lxaraj baa loo jiray waana taysiirka shareecada ka midta tayamumku wuxuu bedel ka noqdaa qabayskana bedel buu ka noqdaa weysadana bedel buu ka noqdaa ruuxu markuu janaabo qabo ama haweenaydu xayd qabto oo qabays ay u baahato biyo weydo ama isticmaalkii biyuhuba uu tacaduro suroobi waayo markaas waxaa bedel ka noqonaya qabayska gabagabaysi markuu weyse u baahan yahay oo biyo waayo ama biyuhu heli karaa laakiin way tacadureen way adkaad suroobi waayeen markaas waxa weyaan iyadana weysadii waxaa bedel ka noqonaya gabagabaysiga saas man can jaabir bn cabdillaahi radi allahu canhu ana nabiya nebigu sal lay slam qaala wuxuu yihi uctiitu waxaa laysiiyey khamsan shan shay khamsa khisaalin shantaasoo lam yucطahunna aan la siinin axadun axad oo qablii aniga hortay ah nebi iga horreeyey iyo axad iga horreeyey aan la siinin ta koobaad waxa weye nusirtu waa la ii hiiliyey birucbi baa laiigu hiiliyey argagax iyo cabsi cadowgaygu iga argagaxo iga cabsado masiirata shahrin bil meel loo socdo dhil meel loo socdo markuu ii jiro cadowgaygu inuu iga cabsado iga argagaxo taa waa la iigu hiiliyey cid hortay iga horraysayna lama siini bu gaaladu say uga baqi nabiga sal l wa jucilat waa la yeelay lii aniga alardu dhulkii waxaa la iga yeelay masjidan meel lagu sujuudo mawdica sujuudin wa meel lagu tukado iyo wa tahuuran mid lagu dahaaro qaato ama wax daahirisa faayumaa rajulin nin kasta oo adrakatu ay soo haleesho asalaatu salaadii ay haleesho waktigeedii ku yimaado falyusalli ha tukado meel alla meeshu joogaba ha ku tukado manaa waxaa laga wadaa ummadihii hore meelaha cibaadada loogu talagalay inay cibaadada la tagaan mooye meel walba kumayna tukan karin haddana waaba saas hadda soo qoladan kristiyaanka nasaarada soo kuma dhex noole weligaa miyaad aragtay nin nasaaro ama ku dhex tukanahaya baabuur ama jid ku tukanaya weliga maar waa inay kaniisadda wanaadaan sooma ama ha qalqaliin ama durbaan ha garaacayne laakiin meelaan kaniisad ahayn aadi mahayaan soma annaga laakiin waddada dhinaceeda masallaha iska dhiganen meel alla meesha kugu qabata saas man marka waa khasaaista ummaddan ayay ka mid taha macnaha ayb faayuma rajulin adrakathu salaatu falyusaliha tukadu nabig sal lay slam wadakara alxadiia xadiikii buuna sheegay jaabir wadakara alxadiiadaas intii kaluu kaga soo gaabsaday diintiisi kale anaa iska soo gaabsana lakin daawo xadiiska bukhari muslim soo saaray iyo axmed inasaa iyo keyrkoodba takmiladiisuna waxa weeyaan hadda laba arrimood buu inoo sheegay shantiiye kuwa kale waxa weeyaan yani ambiyada nebi kasta qowmkiisaa loo diri jiray anigana waxaa la ii diray ilaa kulli axmar wa asfad mid madow iyo mid casba bini aadan o dhan baa la ii diray maana dadkao dhan ta kalena waxa weeyaan afraad wa uxillat liya alhanaaim haniimooyinkaa la ii xalaaliyay xoolaha gaalada aan ka qabsado dadkii igu horreeyeyna looma xalaalayn wa fii xadiii xudayfata waxaa ku sugan xudayfe xadiiskiisa radi allahu canhu oo cinda muslimin muslim agtiisa ahaaday wa jucilat waa la yeelay turbatuhaa arlada caradeeda ayaa lanaa annaga waxaa nalooga yeelay tahuuran mid wax daahirisa ama lagu dahaaro qaato goormaa nalooga yeelay idaa goortii lam najid aanaan helin almaaa biihi haddaanaan helin wa an caliyin waxaa laga warinaya ali bn abi aalib radi allahu canhu cinda axmeda axmed agtiisa xaal ahaaday cali waxaa laga warinaya wa jucila waa la yeelay adturaabu caradii ayaa lii aniga waxaa la iiga yeelay tahuuran mid wax daahirisa ama lagu dahaaro qaato axmed iyo bayhaqi baa soo saaray ee ajuri fi shariica sanadkiisana dacfi baa ku jira iyo ibdiraab sida sheekh albani caleh ramatullah irwaaga uu ku leeyahy waa kaa cali wey xadiidka cali cinda axmed baa sanadkiisa dacfi ku jira ayib laakiin waxaa lagaga kaaftoonya wa kaaga filanba riwaayada muslim sooma wa jucila turbatuha lana tahuura taasaa kaaga filan xadiidkan waxay tilmaamaysaa mashruuciyatu tayamum cinda faqdi ilma markii biyo la waayo ama ay tacaduraan inay mashruuc tahay oo ummadda loo jideeyey inay beddelkii biyaha ay caro isticmaali karaanoo gabagabaysan karayaan ayib sababta keenta gabagabaysiga ama gabagabaysigu wuxuu bannaanaadaa ama biyihii baabaad waa midda aayaddu tilmaanto fain lam tajiduu maaan fatayamamuu leydi biyaba weydayba ama ma ahe biyihii waad heli kartaa laakiin inaad isticmaasho kuma suroobayso ama waad ka baqaysaa qabow baad uga baqaysaa cudur iyo xanuun baad uga baqaysaa ama biyihii waa yaallaane waaba laguu diidayba cartaabaa lagu yii marka tacadur cinda tacadur isticmaal waa biyihii iyagoon jirinoo kale markaa la mid yahay haddii qabow kuu diido waxaad ku kululaysata aad weydana ayadana tacadarad sida xadiidkii camr bn caas fii sunan abi daauud buhaarina tacliiqu ku keena uu kutusahay saas man ayb xadiidkan marka wuxuu faa'iideynaya axkaam badan baa laga faa'iidaysan laakiin waxaynu kaga gaabsanaynaa un abwaabtan aan ku jirnay tayamumka wixii naga khuseeya xadiidka daahirkiisa lafdiga hore ee jaabir waxaa laga faa'iidaysan dhulka oo dhan in lagu tayamumi karo korkiisa see looga faa'idaysanaya wa jucilat liya alardu masjidan wa tahuuraa meel kastoo lagu tukan karo inay dahaaro noqon karto lagu dahaaro qaadan karo ayaa laga qaada dhagax korkii ha noqoto muxuu ahaaye geed korkii ha noqoto dhul korkii ha noqoto caro ha lahaado yuusan lahaanin ilan dhul bay cabirtay sooma xadiiskaas riwaayada hore jaabire mutafaqa dhul bay cabirtay su-aasha laisweydiinaya marka waxay tahay maxaa lagu gebagabaysan karaayoo lagu tayamumi karaa mid way isla ogol yihiin waa ijmac sida ay ibnu ibnulmundir iyo ibnu cabdilbar iyo eh, ibnu rushdi ay soo guurinayaan waxa lagu gebagabaysanaya hadduu yahay caro leh oo wax kaasoo raacahayaan inuu ku asaxayo tayamumka waa laysla ogolyahay khilaafkama joogo intaas waxaa laysla diidanyo khilaaf ka jiraa marka intaa markii laysla meeldhigay waxaa laysla diiday oo laysla ogolaan layahay wixii aan caro ahayn oo dhulka korkiisa yaalla ma lagu gabagabaysan karaa mise laguma gebagabaysan karaa halkaasaa lagu kala tegey madhabka xooga badani waxa weeye waa madhabka xanafiyada iyo maalikiyada oo dhahaya wax kastoo dhulka korkiisa yaalla waa lagu gebagabaysan karaa halkaasaa xoog badan carana khaas kuma aha inay wax ku soo raacaanna laazim ah shaygu carada dhulka korkiisa dhulka haka bimid ahaa sidaas ayaa xoog badan dabcan xanafiyada iyo waxaan le shaaficiyada iyo xanaabilada iyaga caray sharteeya oo u tegi doona waxay deliishadeen laakiin madhabkaa kahor xoog badan sababta keentay inay masaladu culimmadu isku khilaafaanna waxa weeye aayadda qur-aanka alla wuxuu ihi fatayamamuu saciidan ayiba saciid maxaa la yidhahda baa la marka luqaddii qur-aanku ku degay carabiga ahay saciid maxaa loo yaqaana carabi maxay saciid u aqoon jirta culimada luqadda intooda badani luqadda carabiga ku takhasustay ee looga dambeeyo badankood waxay qabaan saciidka waxaa la yidhaahdaa kullu maa calaa wajhi lardi baa ladhaha wax kastoo dhulka korkiisa yaalla saciid baa la dhahaa bay qabaan culimada luqadda badankood qur-aankana marka la fasirayo kelimadiisa haddaan markaa loo haynin ama aayad qur-aanoo fasirtay ama xadiid fasiray waxaa loo noqonayaa luqadii carabigaa dib loogu noqonaya ee qur-aanku soo degay marka saciidku hadduu noqdo wax walba dhulka korkiisa yaalla bimacnaa aayaddu waxay leedahay fatayamamuu saciidan ayiban waxa dhulka korkiisa yaalla ku tayamuma inay sidaa tahayna waxaa laga fahmaya qur-aanka laftiisa wuxuu u isticmaalay kelimada saciid wuxuu u isticmaalay dhulka korkiisa oon caro lahayn oo masala gaba soo qaad aayadda kale qur-anka alle wuxuu yihi fatusbixa saciidan zanaqa beertaadu waxay noqon doontaa mid saciid ah dhul lagu simbirrixdo carar ma taalla markaa sooma ayb saciid baa la yidhahda waxaa kaloo laga qaadan aayadda kale odhanaysa saciidan juruzan juruz maxaa la yidhahda wuxuu leeyahy xaafid ibnu katiir juruzka waxaa la yidhahdaa laa yumbitu walaa yuntafacu bih waxba ma soo saaro meelaan waxba soo saarin waa meelaan carro lahayn soma marka kelimatu yani saciid wixii dhulka korkiisa yaallaa la yidhaahdaa luqayuwiintuna saasay marayaan daahirka qur-aankana saasaa laga faaiidsanaya ayb mar hadday saa noqotay waxa dhulka korkiisa yal waa lagu tayumin karaa marka waxaa xoojiyey xadiidka jaabir lafdigiisoo odhanaya wa jucilat liya alardu masjidan wa uhuran arladii lama kala qaadin carana shardi lagama dhigin ayb waa qaabka loo deliishada manaa su-aal baa marka imaanaysa xadiidkan xudayfa lafdigan xudayfa ee wajucila turbatuhaa lanaa tahuura soo caro muuna sheegin waxaa deliishaday shaaficiyada iyo xanaabilada oo waxay leeyihiin xadiidkaa hore ee jaabir waa caam kanna waa mukhasis sooma sidaasay waxaa la qaadan bay leeyihin khaaska caamkana waa laga tegaya laakiin warkaasi war laga daba tega weeyaanoo xadiidku caam iyo khaas ma ahee waa mas'ale kaleo usuuliya qaacido kaleo usuuliya hoos tegayaayo waa dikru bacdi afraadi alcaam baa la yidhaha caamka afraaddiisa qaar ka midoo la sheegay wey ee takhsiis iyo taqyiid maba ahba masalada haddaan waxay sii jilcino xadiidka jaabir bin cabdillaah ee baabka uu ku bilaabay mantuuqiisa wuxuu kugu tusayaa dhulka oo dhan inuu ahuur yahy sosasma xadiidkan xudayfana wuxuu ku tusayaa inay caradu ahuur tahay daahirkoodu marka mantuuqoodu waa iswaafaqsan yahayo xadiidkan xudayfana carada basuu xukumay xadiidka jaabirna wuxuu xukumay dhulkii oo dhan labadabana waxay ka dhigeen ahuur bay ka dhigeen xadiika labada xadii manduuqoodu marka waa iswaafaqsan yahay waxaa iskhilaafaya marka xadiidka xudayfa ee turaabta sheegay mafhuumkiisa iyo xadiidka jaabir mantuuqiisa iyo cumuumkiisa iskhilaafaya haddii cumuum iyo waxaan u jeedaa mafhuum iyo mantuuq hadday iska hor yimaadaanna galqas ya almantuuqu arjax wاlmafhuumu huna aciif ah, mafhuumku markaan waa aciifaya lianna manuuqa ka xoog badan cumuumkana afraaddiisa wuxuu kugu tusaa waa mantuuq buu kugu tusaa sidaas daraaddeed alarda haddii la cabiray ardi haddii la cabiray dhulka afraaddiisoo dhan xadiidku jaabir wuxuu kugu tusayaa bimantuuqihi xadiidkan xudayfe turaabtuu cabiray wixii turaab ka gedisan waxaa laga fahmayaa inaan lagu tayamumi karin mafhuumkaasi mantuuqa xadiidka jaabir baa ka hor yimid saas daraaddeed waa mafhuum daciif jawaab waa taasaa laga bixin karaa jawaabta labaadi waxa weeye waa tii horen sheegnayo maba aha cumuum iyo khusuus iyo taqyiid iyo ilaaq midna ma ahee waa dikru bacdi afraadi alcaam dikru bacdi afraadi alcaam maxaa la yidhahda waxaa la yidhahdaa marka hore inta xukumka si caama loo sheego haddana afraaddii xukumkaa gashay qaar ka mida in la soo saaro oo isla xukumkii la siiyo miaal tawdiixiya aan wax yar bixin miaalka tawdiixiga wuxuu noqon karaa waxaa tidhi maalan akrimi alabata ardada karaamee ardada karaamee markaas haddana waxaa tidhi akrim zaydan zayd karaamee zayd ardadii buu ka tirsan yahay macnaha hadalkaa dambe waxaad ka fahantay zayd uun ku khaas yeel karaamaynta kuwii hore dalabadee hadalkii hore ku jirayna karaamaynta ka saar miyaad ka fahantay maxaad ka fahantay ardadana karaamee zaydna si gooniya mudnaan u sii soo saas maa taasoo kale wan marka dhulka ku tayamuma caradana ku tayamuma waa afraaddii caamkaoo mid ka mida gooni loo sheega weeye takhsiis iyo taqyiid midna ma keeno qaacidadaa wuxuu si cajo badan ugu deliishaday ninka la yidhahdo ibnu mundir caleyh raxmat ullah aayaddii qur-aanka ee ku jirtay fii suurati albaqara xaafiduu cala asalawaati wsalaati alwusطaa salaadaha xifdiya la yidhi markaas haddana waxaa la yidhi salaada u dhaxaysa xifdiya macnaheedu waxa weeye tan dambe uun xifdiya oo kuwii kale ka taga miyaa laga wadaa ya mise waxaa laga wadaa salaadahoo dhan xifdiya tan dambena munaan gooniya siyo iyada si gooniya u xifdiya soo ma ibnu mundir aayaddaas dirshay waana sida sawaabkaa marka meeshani ma aha takhsiis ma aha siday shaaficiyadi iyo xanaabiladu mareen meehe waa dikru bacdi afraad ilcaam afraaddii caamka gelayey qaar ka mida intan la soo saaro isla xugumkii caamka in la siiyo taas weya saas daraaddeed baa waxaa raajixa carada keliyata laguma tayamumi karee wax kastoo dhulka korkiisa yaalla waa lagu tayamumi karaa derbi baad ku tayamumi kartaa dhagax baad ku tayamumi kartaa caraad ku tayamumi kartaa laakiin haddaad khuruujan min alkhilaaf hadiiba carada laysla ogolya cara hadaad karto iyada ha tegi sidaad khilaafka uga baxda laakiin hadday noqoto masaladu daliil iyo yani maxaa xoog badan sida xooga badan waxa wa dhulka korkiisayaaloo dhan baa lagu tayamumi karaya waxyaalaha sii daciifiyeyna waxaa ka mida bay leeyihi waxyaalaha sii daciifiyey ra'yigaas ama madhabka waxaa ka mid a ah, culimada usuuliyiintu waxay leeyihin mafhuumka kelimatu turaab waa mafhuumu laqab mafhuumu laqabna cinda jumhuur usuuliyiin waa aciif halkaana waa laga soo galay halkaana rag baa ka dacniyayo istidlaalka ka soo galay warka murtidii soo ururiya inaad dalabatulcilmi tiin ahaan baan macnaha waxa wey hadda tafaasiila usuul fiqi istidlaalka u galnay laakiin waxaa laga yaabaa inay dadka qaarkoodba ay u dhagtaagayan ku rafaasan yihin warka murtidiisa ka qabsa adig murtida ka qabsoo wax kastoo dhulka korkiisa yaalla in lagu tayamumi karaa xoog badan caro keliya oo ku soo raacaysa in lagu tayamumi karana shaaficiyada iyo xanaabilada qaba waa se laga xoog badan yahay xadiii xudayfata radi alahu canhu cinda muslim wajucilat waa la yeelay turbatuha dhulka caradiisa lana annaga waxaa nalooga yeehay tahuuran mid wax daahiriya waa goormo idaa lam najid ilmaaa haddaanaan biyo helin wa can caliyin cinda axmed wajucila turaabu li tahuuran kaa dambe waa daciif hada bilahi towfiiq w sal llahuma slm cala nabiyina mxamedi wala ali saxbi